بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ويقال فيها أنت waxaa la yihahdaa taarة mar مخففة min الثaقيلة mar waxaa la yidhaahdaa anna ayaa laga soo fududeeyey anna waxay ka kooban tahay saddex xaraf hamzada iyo laba nuun waxaa dhici karta in la fududeeyo oo midda hore oo saakinada ah la reebo nuunta mutaxarikada ahna la xadfo oo la yidhaahdo an waxaa la yidhaahdaa markaas mukhafafa min athaqiila kalatii fii naxwi sida anta ku jirta calima an sayakuunu minkum mardaa allah wuxuu ogaaday kuwa jiran inay idinka mid noqon doonaan antaas waa mukhafafa min athaqiila isimkeediina waa damiiru shani maxduuf ah sayakuunu minkum mardaa jumladaas ficiliyada ahna waa khabarkeedii taqdiirku wuxuu yahay calima annahu sayakuunu minkum mardaa waxasibuu anlaa takuunu fitnatun waxay la noqotay fitno inaysan xasilayn waxasibuu waxay la noqotay anlaa takuunu fitnatun fitno inaysan xasilayn anta ku jirta anlaa takuun waa mukhafafa min athaqiila isimkeediina waa damiiru sha'ni maxduuf ah taqdiiruhu annahu laa takunu fitnatunna waa khabarkeedii fii qiraa'ati arafci fi yakuunu waa marka la akriyo waxasibuu anlaa takuunu birafci laakiin haddii la akriyo waxasibuu anlaa takuuna antaasi waa naasibadii ficilkaas mudaaricna ah. antaas ayuu ku nasbisan yahay wahiya qira'atu abi camrin wa xamza walkisaaya wa yacquub wakhalaf fi ikhtiyaarihi ikhtiyaarkii khalafna saasuu ahaa sababtuna waxay tahay fi ikhtiyaari wuxuu leeyahay liannahu kaana yaqra'u can xamza taaratan marna xamze qira'adiisa ayuu akri jiray wa taaratan yaqra'u min ikhtiyaarihi duuna alictimaadi calaa xamza marna asagoo xamse aan ka warin oo xamse aan ictimaadin ayuu sida asagu doorto uu akri jiray rafcuhuna ikhtiyaarkiisii buu ka mid yahay iyo doorashadiisii wakadaa yuxkamu lahaa bitakfiifi min athaqiila sida hadda aan ugu soo xukminay inay tahay mukhafafa min athaqiila ayaa anti waxaa loogu xukminaa inay tahay mukhafafa min athaqiila xaysu waqacat bacda cilmin cilmi ka bacdigiis haddii ay dhacdo wa laysa almuraadu bihi bilcilmi cilmiga lagama wado calima cayn iyo laam iyo miim lagama wado cilmiga calima iyo wixii ka soo tasarufa kabacdigeed hadday dhacda lagama wado ee waxaa loola jeedaa wixii cilmi faa'iideeya ama ha ahaadeen calimadaas ama kelimaad kale ha ahaadeene bal kullu maa yadullu cala alyaqiin waxaa loola jeedaa wax kasta oo yaqiin tusiya aw dhannin ama tusiya dhanni yunazalu dalika dhannu oo dhannigaas la dejiyay mansilata alcilmi cilmiga mansiladiisa sida xasiba iyo dhanna iyo wixii la mid ah oo lagu ta'wiiliyo cilmi oo lagu ta'wiiliyo cilmi wa taqadama mihaaluhumaa mihaalkoodiina waa soo hormaray labadoodaba ayadoo bacda cilmin dhacday iyo bacda dhannin nuzila mansilata alyaqiini alkalimatu araabica kelimada afaraad mima jaa calaa arbacati awjuhin oo ka mida kelimaadka afarta waji ku yimid man bifatxi lmiimi oo miimteeda la fatxiyey fatakunu waxay ahaataa manti taaratan mar shardiyatan shardiyay noqotaa shardiyadaasoo jaazimo ah kallatii fii naxwi man yacmal suu-an yujza bihi sida midda ku jirta man yacmal suu-an yujza bih wa taaratan marna mawsuulatan bay noqotaa kallatii fii naxwi sida midda ku jirta wa min annaasi man yaquulu calaa axadi alixtimaalayni labada ixtimaal mid kamid haddaan qabanno wa min annaasi man mantaas ku jirta inay mawsuulo tahay waa dhici karta yaquuluna ay siladeeda tahay waa ixtimaalka koobaad waxaa kaloo ay ixtimaashaa inay tahay nakira mawsuufa yaquuluna sifadeeda ay tahay fataxtaaju markaas waxay u baahan tahay ilaa silatin wa caa'idin haddii mawsuulo ay noqoto sila iyo caa'id ay u baahan tahay wa taaratan marna istifaamiyatan bay noqotaa kalatii fii naxwi sida midda ku jirta man bacathanaa min marqadina yaa naga soo saaray meeshii aan jiifnay fataxtaaju waxay u baahan tahay hadday istifaamiye noqoto ilaa jawaabin jawaab wa taaratan marna nakiratan mawsuufa wa taaratan mar nakiratan mawsuufa nakira mawsuufa ayay noqotaa kalatii fii naxwi sida midda ku jirta marartu biman ay shaksin shaksi baan soo maray shaksigaasoo mucjibin laka adigu aada la dhacsan tahay ay insaanin baa lagu awilaa mantaas insaan baa lagu awilaa insaanna waa nakiro mucjibin lakana waa sifadeedii wa taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa sifatin sifo wa ajaaza abu caliyin alfarisiyu wuxuu baneeyey an taqaca mantii nakiratan inay noqoto taamatan oo taamo ah wuxuu yidhi waxaa bannaan manta inay noqoto nakiro taamo ah oo sifo aan u baahnayn falaa taxtaaju ilaa sifatin markaa sifo uma baahna wa xamala calayhi qowlahu wuxuuna ku xambaaray manta nakirada taamada ah midda ku jirta fii qowli shaacir wa nicma man huwa fii sirin wa iclaani waa nicma wuu nicmo lahaaday huwa asagu nicmadan faacilkeedu waa damiir mustatir ah oo huwa ah wuxuuna u laabanaa ninka mamduuxa ah oo ah bishri ibnu marwaan wa nicma huwa asagu waa wanaagsanaaday man ay shaksan min shaksin shaksi xaggiisa ayuu ka wanaagsanaaday almaksuusu bilmadxi huwa waa bishri ibni marwaan nicmo faacilkeedu waa damiir oo huwa ah mantaana waa tamyiizo damiirkaas bay fasire huwadaana waa maksuuskii bilmadxiga ahaa mantii waxay noqotay haddaba nakiro taama ah ilaan sifa kama dambaydo shaksan baana lagu awiilay fii sirin buu ku wanaagsanaaday sirta wa iclaani iyo iclaanka labadaba fii sirin qarsoonida buu ku wanaagsanaaday wa iclaani iyo daahirkiisa baatinkiisa iyo daahirkiisa labadaba waa ku wanaagsanaaday uu leeyahay fa faacilu nicma nicmo faacilkeeda mustatirun fiiha nicmo buu ku asturan yahay oo huwa ayaa la leeyahay wa manna tamyiizun waa tamyiiz tamyiiskaasoo bimacnaa shaksan shaksi ku macnaa wdamiiru lmunfasilu damiirka munfasilka ah oo huwa ah huwa almaqsuusu bilmadxi wa almaqsuusu bilmadxi ey waa nicmahu asagu waa nicmo lahaade shaksan min shaksin shaksi xaggiisu buu ka nicmo lahaaday almaqsuusu bilmadxi huwa ey bishru bnu marwan almadkuuru fi lbeyti qablahu oo beytkan beytkii ka horeeya lagu sheegay waana beytkii shaacirku uu yihi wa kayfa arhabu amran ow uraacu lahu waqad zakaatu ilaa bishri bni marwaani wa kayfa arhabu see baan uga cabsadaa amran arrin oo uraacu lahu arrinkaas see baan uga argagaxaa waqad zakaatu anoo isku tiiri ilaa bishri bni marwaan annawcu alkhaamis noocii shanaad maa ya'tii min alkalimaati calaa khamsati awjuhin waa kelimaadka shan weji ku yimaada wahuwa shay-aani waana laba kelimo keliya axaduhumaa labadooda mid ka mida wuxuu yahay ayu bifatxi اlhamzati xaal ay hamsadeedu fatxisan tahay wa tashdiidilyaai ya-deeduna ay shidan tahay ayu fataqacu taaratan mar waxay noqotaa shardiyatan fataxtaaju waxay markaa u baahan tahay haddii shardiyo ay noqoto ilaa shardin wa jawaabin shardi iyo jawaabay u baahan tahay wاlأkثar waxa badanna wuxuu yahay an tatasila biha ayudii ma zaa'idatu maa zaa'ida inay la xariirsato markaas ay tahay shardiyada markaas shardiyada ay tahay oo shardi iyo jawaab ay qaadanee waxaa badan maa zaa'ida inay la xariirsato laakiin shardi ma aha in maadaasu ay la xariirsato iyadoo aan la xariirsan ayay shardiya noqon kartaa naxو أyma الأjalayni qadaytu falaa cudwaana calay labada muddo tii aan dhammeeyaba falaa cudwaana calaya xadgudub korkayga ma ahaanin yaan liigu xadgudbin ilaan wuxuu yidhaahday xoolahanaa ii raacee siddeed sano haddii toban aa ka dhigtana waa fiican tahay laakiin tobanku qasab ma aha waajib laakiin waxa waajibka oo laasimka waa siddeedda markaasu wuxuu yidhaahday labada ajal oo siddeedda iyo tobanka ah kii aan dhammeeyaba ama siddeed ha ahaato ama toban ha ahaatee falaa cudwaana calaya fa ayu ismu shardin mafcuulun muqadam liqadaytu ayudaani waa ismu shardi aya waa ismu shardi jaazim yجzimu ficlayni alأwlu ficlu shardi waثaani jawaabuhu jazaؤuhu mansuub عalى أnnahu mafcuul bihi muqadam liqadaytu wcalaamaةu nasbihi alfatxa maadaasna waa zaa'ido waa silo faaya dheh ismu sharطin waaye mafcuul muqadam waa mafcuul muqadama liqadaytu qadaytudan mafcuulu bihigeedii oo muqadama waaye waqadaytuna ficlu sharطi waa ficlu sharطi waa isku camal faleen ayudiina waa lagu camal falay oo qadaytu yaa ku camal fasho waa nasbiday ayudiina qadaytu way ku camal fasho waxay ka dhigatay ficlu shardigii idan qadaytu waa ficlu sharطi mabniyu calى sukuun liاtisaalihi bdamiiri rafci mutaxarik fii maxali jazmin wa jumlaةu falaa cudwaana calaya jumlada falaa cudwaana calaya ah oo ka kooban laa oo naafiya liljinsi ah iyo isimkeeda iyo khabarkeeda jawaabu sharطi waa jawaabu sharطi wa taqacu taaratan marna waxay noqotaa istifhaamiyatan fataxtaaju waxay u baahan tahay ilaa jawaabin jawaab bay u baahan tahay naxwu ayukum zaadathu haadihi iimaana marna ayu waxay noqotaa istifhaamiyo sida ayukum kiineeba zaadathu haadihi asaga ay u kordhisay middaani iimaanan iimaan ay u kordhisay qofkiineebay aayaddaani iimaan u kordhiday munaafiqiintaasaas dhahaa zaada waxay u tallowdaa laba mafcuul haadaasi waa mafcuulkeedii hore iimaananna waa mafcuulkeedii labaad haadihina waa faacilkeedii oo mu'akhar ah أyكم زاadت hذiه إيmاaنا فأy مبتدأ وkخبره mا baعdaه أydaas waa مبتadأ khabarkiina waa ka dambeeyaa أyكم kiineeba زاadت hذiهi إيmاaنا mid aan iimaan ay u kordhiday إdan ficilka زaada ah iyo faacilkiisa jumladaas ficilka iyo faacilka ka kooban wa fii maxali rafcin khabar اlmubtada zaadathu haadihi iimaanan jumladaasi waa khabarkii ayu oo mubtada ahayd wa taqacu taaratan marna waxay noqotaa mawsuulatan khilaafan lihaclab annagoo khilaafayna haclab maxaan ku khilaafaynaa fii zacmihi sheegidda uu sheegay annahaa ayudii laa taqacu mawsuulatan aslan mawsuulaynaysan baan noqon asal wayarudduhu waxaana radinaaya haclab naxu lananzicanna min kuli shiicatin ayuhum ashaddu lananzicanna min kuli shiicatin koox kasta waxaan ka soo bixin doonaa ayuhum ashaddu ayuhum huwa ashaddu midkooda ugu daran ayaa laga soo saari doonaa cala araxmaani ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya midka ugu madax adeega badan haddaba nanzi canna faacilkeedu waa damiir mustatir ah taqdiiruhu naxnu min kulli shiicatin jaaru majruurkaasna nanzi canna ayaa lagu tacallujinaa ayuhum ayu waa ismu mawsuul mabniyu calى اdami fii maxalli nasbin mafcuulu bihi nanzicannadaasuu mafcuulu bihi u yahay waana ism mawsuul ayu waa mudaaf humtaasna waa mudaafu ilayhi ashaddu waa khabaru limubtada'in maxduufin taqdiiruhu huwa wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari silaة اlmawsuuli laa maxala laha min alicraab isimkan mawsuul hadda waa mebni ayuu afar xaaladood ay leedahay haddii la idaafeeyo sadru silati silada qaybteeda horena la xadfo markaas waa mebni sida siibawehi uu qabo saddexda xaaladood oo kale laakiin waa mucrab markaan keliyahay mebni ka tahay faأyu mawsuulaةn ayu waa mawsuulo xudifa sadru silatihaa sadru silaheedii waa la xadfay sadru silahaas oo loola jeedo ashadudan oo khabarka ah mubtada'eedii inuu xadfan yahay ilaan mubtada'aas xadfan iyo ashadudan oo khabar ah oo meesha taalla intaasaa sila isla ah siladiia marka waxay leedahay sadri iyo cajus qayb hore iyo qayb dambe qaybtii dambe oo ashadu ah waa joogtaa sadrigii oo qaybtii hore ahayd oo mubtada ahaydna meesha way ka xadfan tahay ay ladii marka waxaa lagu fasira ayudii la soco ay ladii huwa ashaddu qaalow sidaa waxaa yidhi siibaweyhi waman taabacahu siibaweyhi inta raacsan wa hiya cindahu wa hiya ayudii oo mawsuulad ahayd cindahu cinda siibaweyhi mabniyatun calى اdami damay ku binaysan tahay idaa udiifat marka la idaafeeyo ayay damo ku binaysan tahay ayu ila hadduu idaafaysan tahay oo humtaas baa loo idaafeeyey wa xudifa haddana la jaro sadru silatihaa sadru silaheedana la jaro ka haadihi اlaaya sida aayaddan oo kale wa qaala man ra'aa anna ayan almawsuulata laa tubnaa wuxuu yidhaahday qofka aaminsan ayu oo mawsuulo ah inaan la binaynin wa innamaa hiya ayudii mucrabatun daa'iman qofka aaminsan ayu mawsuulo ah mar kasta inay mucrab ay tahay oo aan la binaynin wuxuu yidhi hiya ayudii hunaa fii hunaa meeshan dhexdeeda waa markay aayadda ku jirto hiya hunaa fii haadihi اlaaya aayaddan dhexdeeda istifhaamiyatun waa istifhaamiyo qayb nuxaadda ka mid ah waxay leeyihiin ayu oo mawsuulo ah lama bineeyo ee mar kasta waa inay mucrab noqoto aayaddan mar ka warramaa la yidhaahday lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu miyaysan binaysnayn ilaan haddii ay mucrab tahay waxaa la dhihi lahaa lananzicanna min kulli shiicatin ayahum ayaa la dhihi lahaa waa la fadxin lahaa haddii la goday waxay ku tusinay inay binaysan tahay waxay yidhaahdeen ayuda aayadda ku jirta midii mawsuulada ahayd maba ahee waa istifaamiyo fa ayu mubtada wa ashadduna khabaruhu waa khabarkiisa wa calayhi calaa haada alqowli alkuufiyuun kuufiyiinta qaba iyo wajamaacaة min albasriyiina iyo jamaaco koox dhan oo reer basre ah minhum waxaa ka mida jamaacadaas azajaaj baa ka mida waxay leeyihiin lananzicanna min kuli shiicatin ayuhum ashaddu ayudan mawsuulo ma ahee waa istifaamiyo waana mubtada ashadduna waa khabar waxaa la weydiiyey nanzicanna mafcuulkeedii aaway haddaba ayadoona haddii istifhaamiye ay tahay mubtada'na aa ka dhigteen ashadduna khabar aa ka dhigteen mafcuulkii nanzicanna aaway markaasay iskhilaafeen yuunus ibnu xabiib wuxuu yidhaahday mafcuulkii waa mucallaq tacliiq baa galay sababtuna waxay tahay ismu istifhaam baa meeshaan yaalla ismu istifhaamkaasna waa mubtada ayudaanna waa khabar nanzi canana waa mucallaq canha almacmuul macmuulkeedii waa laga tacliiqiyey buu yidhaahda sida dhanna iyo akhawaadkeeda mafaaciishooda loo tacliiqiyo sidaas si lamid aha tacliiqu u galay warkiisa haddii la qabto jumladan oo mubtada ee khabarka ka kooban waa fii maxalli nasbin mafcuulkii nanzicay noqonee tacliiqana waxaa keenay ismu istifaamka meesha yaalla khaliil ibnu axmed wuxuu yidhaahdee maya mafcuulkii nanzi canna waa maxduuf haddii la soo qadarana waxay noqonee lananzi canna min kulli shiicatin alfariiqa waa mafcuulkii xadfanaay alladii fariiqaasoo yuqaalu fiihim ayaga dhexdooda lagu yidhaahdo ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya keebaa ugu madax adayg badan kooxda dhexdooda la dhihi doono kooxdaas fariiqaas ayaan bixin doonaa warka khaliil ibnu axmed haddii la qabto ayuhum ashaddu jumladaas mubtada ee khabarka ka kooban waa fii maxalli nasbin maquulu qowlin maxduuf lananزicana min kuli شhiicaة alfariiqa aladii yuqaalu fiihim ayuhum ashaddu yuqaaludaas baa marka ku camal fale akfash iyo kisaa'i waxay yidhaahdeen maya mafcuulku ma xadfana ee mafcuulku meeshuu yaallaa mintan ayaa zaa'ida ah kulla shiicatinna waa mafcuulkii nanzicanna taqdiirkuna wuxuu yahay lananzicanna kulla shiicatin ayum ashadduna waa musta'nafo markaas wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabari musta'nafaة laa maxla laha min alcraab ayuhum ashaddu jumladaasna waxay ka dhigayaan jumlaة musta'nafa laa maxla laha min alcraab waxayna aaminsan yihiin minta inay zaa'ida noqon karto ayadoo uusan ka hormarin nafyi iyo istifhaam labadaba wa calayhi sidaas waxaa aaminsan alkuufiyuun iyo wa jamaacatu min albasriyiin iyo koox basriyiinta ka mid ah minhum jamaacadaas waxaa ka mid ah azajaaj baa ka mid ah ragga reer basra ee siibaweyhi masaladan ku khilaafay ayuu ka mid yahay wa qaala wuxuu yidhi maa tabayana lii aniga iima caddaan anna siibawayhi qalita siibawayhi inuu qalday ilaa fii mas'alatayni laba mas'alo marka laga reebo waxaan is idhaahdo siibawayhi wuu ku qaldamay laba mas'alaa ka jirtuu yidhaahday ixdaahumaa labadaas alo middood haadihi waa tan oo ah inuu yidhaahday ayu oo mawsuulo ah haddii la idaafeeyo sadrusilaheedana la xadfo waa mabni waxay la tahay inuu masaladaas ku qaldamay fa innahu siibaweyhi yusallimu wuxuu sallimaa wuxuu ogol yahay annahaa tucrabu ayudii in la icraaba idaa ufridat ay can ilidaafa haddii idaafa laga dhaafo in la icraabo ayuu ogol yahay fakayfa yaquulu see buu u dhahaa bibinaa'ihaa ayudii mawsuulada ahayd waa la binaynaa see uu leeyahay idaa udiifat haddii la idaafeeyo wuxuu leeyahay siibaweyhi wuxuu qabaa ayudii haddii aan la idaafaynin in la ciraab ayuu aaminsan yahay ayadoo la idaafeeyey see buu u dhihi karaa waa la binaynaa maca anna alidaafa min khawaasi اlasmaa ama min khasaa'is alasmaa idaafadu waxay ka mid tahay khasaa'is alasmaa binuhuna asalkiisa wuxuu ka yimaadaa xuruufta ilaan asal ahaan ishimku waa mucrab haddii la bineeyana waxaa ku jira shabah shabbahitaan uu shabbahay xaraf ayaa ku jira shay haddii uu helo isimka mabniga ah oo min khasaa'is اlasmaa ah shabahaas marka wuu ka baxaa oo wuxuu aadaa markaas asalkiisii wuu u laabana oo ah icraabka meeshii la rabay mar haddii la idaafeeyo in la icraabo ayuu siibaweyhi wuxuu leeyahay yuu yidhaahday waa la binaynaa markii shaygii khasaa'isul asmaa ahaa uusan haysan ayudaani aysan haysan oo ah markii idaafada laga ifraadiyo markaasay u dhoweed in la bineeyo markaasna wuxuu leeyahay waa la icraabaa warkiisa ma fahamteen fainahu yusalimu annaha tucrab asag wuxuu sallima ayuda in la icraaba idaa ufridat can اlidaafa idaafada haddii laga ifraadiyo wuxuu sheegaa oo wuxuu aaminsan yahay in la icraabaa markaasayna u dhoweed haddii la binayna in la bineeyo ilaan markaas shaygii min khasaa'is اlasmaa ahaa kuma jiro markaas fakayfa yaquulu see buu leeyay bibinaayiha ayudii waa la binayna idaa udiifat haddii la idaafiya markaasoo ay haysato idaafada oo ah min khasaa'is اlasmaa icraabka markaasay u dhoweed ragga kale ee ku gacan sayray siibaweyhi waxaa ka mida ah aljarmi muxuu yidhaahday kharajtu min albasrati ilaa makka falam asmac axada yaquulu laadribanna ayuhum qaa'imu bidami wuxuu idhaha magaalada masreaan ka baxay magaalada basre ayaan ka baxay oo waxaan socday ilaa maka hal qof oo dhaha ma aanan arag laadribanna ayuhum qaa'imun ayu oo god ah qof sidaas u hadlaa ma aanan aragu yidhaahday oo ka wada isim mawsuul adribanna ayuhum qaa'imun qof dhahaa ma aanan arag bidammi haddaba siibaweyhi muxuu u yidhaahdee waa la binaynaa haddii la idaafeeyo oo sadrusilaheeda la xadfo siibaweyhi wuxuu leeyahay ayudaan haddii la idaafeeyo sadrusilaheedana uu xadfan yahay mudaafu ilayhiga ayaa wuxuu taagan yahay booskii sadru silaha fakaأnnahaa lam tudaf waxay ka dhigan tahay inaan la idaafaynin ashaddudan mubtadaeedii sooma xadfana mubtada iyo booskiisii baa waxaa jooga ayudan waxa loo idaafeeyey oo mudaafu ilayhiga ah haddaba mudaafu ilayhigii ayu haddii sadrusilaha booskiisa uu joogo waxay ka dhigan tahay ayudu inaan la idaafaynin idaafalaan inay noqotay saas daraaddeedaan u bineeyey yuu yidhaahday oo markii laga ifraadiyo idaafada idaafa la'aanta marka ay tahay markaas maxaa u binay weyday tusaale ahaan ayun qaa'imun marka ay tahay maxaa u icraabtay oo aad u binay weyday wuxuu yidhaahday markaas inkastoo aysan idaafaysnayn laakiin mudaafu ilayhiga booskiisa tanwiintaanaa joogta tanwiintan baa waxay taagan tahay booskii mudaafu ilayhiga tanwiintuna booska mudaafu ilayhiga waa tagtaa miyaysan ahayn xiina idin yowma idin saacata idin waxaasoo dhan waa soo marnay tanwiintaas inay joogto booskii maxay mudaafu ilayhiga ayun qaa'imun marka la yidhaahdo ayudan waxaa loo icraabay sababtu ah way idaafaysan tahay oo se u idaafaysan tahay mudaaf ilayhi meesha kama muuqdee wuxuu leeyahy mudaafu ilayhiga inkastoo uu xadfan yahay laakiin booskiisii tanwiintan baa joogta fakaannaha mudaafa soo lama fahmin halkaasuu ka baxay wa taqacu taaratan marna waxay noqotaa daallatan mid tusida calaa macna alkamaal marna waxay tahay mid tusida macna alkamaal waa markii saddexaad soo ma aha mar shardiyay noqotaa marna istifaamiyay noqotaa marna mawsuulay noqotaa waa midkii afaraad shardiya waa kan koowaad istifaamiya waa kan labaad mawsuula waa kan saddexaad daallatan calaa macna alkamaal waa midka afaraad lilmawsuufi fi lmacnaa mawsuufka ayay sifo u noqotaa xagga macnaha xagga macnaha marka uu leeyahay wuxuu ka cararaa inaad u fahanto mar kasta inay sifo noqone oo mawsuuf ay sifo u noqone sifo waa tahay laakiin sifadaas mar waa nactigii caadiga ahaa oo musطalax ahaa oo laisla yiqiinay marna waa xaal markaas xaalka ay tahay daalaة calىa macna alkamaal lilmawsuufi fi اlmacnaa mawsuufkaasoo loola jeedo saaxibulxaalka fataqacu sifatan linnakira mar waxay noqotaa sifo oo nakiray sifo u noqotaa qabla ayada ka horeyda naxwu qowlika haadaa rajulu ayu rajulin haddaba ayu rajulin ayudaas waa nacti rajulkaasayna nacti u tahay waxaa leedahay أyu rajuli nactu lirajul marfuuc wa calaamatu rafcihi addama haddii tusaale ahaan uu nasbisan yahan waxaa leedahay ra'aytu rajulan aya rajulin ay marka waa nactu lirajul wa nactulmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa أyu rajuli waa nactu lirajul wa nactu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi addama marartu birajuli أyi rajulin أي رجل waa نعت لرجل ونعت المجrور مجrور عaلاaمة جarhi الكسرة mar kasta waa نacti hadaba mar haddii nakir ay ka horeydo waa nacti waa صifo xarakada saaranna waa xarakadii icraabka oo maxaa loo tanwiinin waaye hadde waxaa loo tanwiinin waaye waa la idaafeeyey oo ay waa mudاaf rajulna waa mudاaf ilayhi naxwu qowlika hada rajulu ayu rajulin faأyu ayu صifaة lirajulin rajul bay sifa u tahay daalatun ayudaas waxay ku tusinee calىa macna اlkamaal macno kamaalay ku tusinee ay hada rajulu rajulkaasoo kaamilun fii sifati الrijaali tilmaamaha rageed waxba aysan ka maqnayn nin rag ah wax tilmaan ah oo fiican oo uu leeyahay oo ka maqan ma jiraan saasa laga wadaa haddii haddaba loo idaafeeyo rajul macnaheedu wuxuu yahay tilmaan nin raga uu leeyahay oo fiican waxba kama maqnaa haddii laakiin loo idaafeeyo mushtaq min sifatin mid sifa laga soo ishtiqaaqay sifadaasuu kaamil ku yahaa laga wadaa oo tusaalaan haddaad tidhaahdo haadaa caalimun ayu caalimin macnaheedu waa kaamilun fi اlcilmi cilmigaas keliyuhu markaa ku sifaysan yahay yacni cilmigaasuu kaamil ku yahay waxaa la mid ah adoo yidhaahda marartu bifaarisin ayi faarisin tilmaan rageed oo dhan uu kaamil ku yahay maa laga wadaa maya kaamilu fii sifati alfuruusiyati furuusiyadu kaamil ku yaha laga wadaa wa taqacu waxay noqotaa xaalan bay noqotaa limacrifatin qablaha haddii macrifa ay ka horaydana waxay noqotaa xaal ka marartu bicabdillaahi aya rajulin aya rajulin hadda waa sifo oo cabdilaahidaas bay sifo u tahay laakiin sifadii musطalaxu calayhiga ahay maahan waa fi lmacnaa ilan hadda aya rajulin waa xaal marartu bicabdillaahi aya rajulin xaal uu yahay rajulnimada mid kaamil ku ah faأyu mansuubaة calى اlxaal xaalnimay ku nasbisan tahay min cabdillaahi baana laga xaaleeyey ay kaamilan xaal uu yahay cabdulaahigaas mid kaamil ku ah fii sifati الrijaali wa taqacu taaratan marna waxay noqotaa wuslatan linidaa'i maa fiihi al shay al ay ku jirto dhawaaqitaanka loo dhawaaqa ayaa marna loo sii maraa waa macnaha shanaad ilaa naxwaha dhexdiisa waxaa lagu yaqaanaa yaa oo ka mid ah xuruufu nidaa iyo shay al ay ku jirto labadooda inaysan wada xariirsan yarajulu ma dhihi kartid yalinsaanu ma dhihi kartid lama oggola haddii aad rabto shaygaas al ay ku jirto inaad munaada'a ah ka dhigto adigoo yaa isticmaala labadoodiina inay isku xigsadaan aan la oggolayn see la yeelaa ayudaan ayaa labadooda la dhex geliyaa markaas waxaa leedahay yaa ayuha arajulu yaa ayuha الإnsaan see marka loo craabaa yaa waa xarفu nidaءin mabniyu calى sukuun laa maxala lahu min اlإcraab أyu munaadan mabniyu calى الdami fii maxali nasbin xarakada ayu waa xarakat albinaa in kastoo uu yahay munaadaha kii loo sii maraayo laakiin haddana hadda asagaa munaado noqona ayu idan waa munaadan mabniyu calى الdami fii maxali nasbin ha waa xarfu tanbiih mabniyun calى sukuun laa maxala lahu min اlcraab الrajulu waa nactu liأyu ayudaas buu nactu noqonaa haddaba ma bannaan tahay in la yidhaahdo yaa ayuha الrajula oo icraabta laga raaciyo xagga maxalka maya ma bannaana mar kasta ayu haadan ama ayatu haadan isimka ka dambeeyahay mar kasta waa inuu godan yahay mar kasta waa inuu godan yahay saas daraaddeed waxaa leedahay الrajulu waa nactun liأyu mansuub وcalaamaةu nasbihi fatxaة muqadaraة عalى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu اlmaxalli bixarakati اlitbaac damada saaran alinsaanu wa itbaac ayudaasoo damo ma saarnayn tanna sidaasoo kale damo loo saaray oo maxaa diiday in la yidhaahdo yaa ayuha arajula oo maxalka laga raaciyo waxay leeyihiin sababtu waxay tahay asalku wuxuu ahaa yarajulu in la yidhaahdo asagaa munaadihii xaqiiqada ahay ah markii loo dhawaaqi kari waayey ayaa ayudan la keenay haddii rajul aa u dhawaaqee oo uuna yahay nakra maqsuuda uu yahay yaa rajulu maa maadhehe mase waa nasbine haddii nakre maqsuuda uu yahay sooma aadan godeen yaa rajulu sooma aadan dhihi lahayn waddo kalena kuma bannaanaateen waa asagii laftigiisii laakiin bacdamaa al uu wato ayay suurogeli weyday asaga iyo yaad inay wada xidhiidhsadaan marka dammadii saarnaan lahayd ayaa saaran saas daraaddeed dammadiisaa loo daayey waana nacti ayudaas ay leedahay haadaanna waa tembiih wa taqacu taaratan wuslatan linidaa'i maa fiihi al marna waxay noqotaa mid loo sii maro shay al ay ku jirto in loo dhawaaqo naxwu yaa ayuha alinsaan faayu munaadan lakada munaaduu noqday wahaa litanbiih walinsaanu nactu ayin insaanna waa ayin nactigeeda wa xarakatuhu icraabiyatun xarakadiisa waa xaraka icraabuu leeyahay wa xarakatu ayin ayi xarakadeedana binaa'iyatun waa binaa'i marka xarakada itbaaca waa xarako icraab sidaa zahri uu qabo wa xarakatu icraabiyatu waa xarako icraabiya wa xarakatu ayina binaa'iyaة waa binaa'i wallahu aclam markaas ka joogo